bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab ma yqul lilmariid waxa uu ku dhahayo qofka qofka jiran qala xadaثna ismaaعiil bnu abi uways qala xadaثnii malik can hishaam bni curwata can abihi can caaئishaةa anaha qaalat lama qadima rasuulu اllahi sal ly slam nebigu marku soo galay almadinata madiina wacaka abu bakri wabilaalu abu bakr iyo bilaal waa qandhadeen qaalat waxay tihi fadakltu calayhimaa waa u galay qultu yaa abataah waxaan ku idhi aabow kayfa tajiduka seen ku sidee tahay macnaha qofka mariidkaa marka see tahay in la dhihi karo wayaa bilaalu bilaalow kayfa tajiduka sideen kaa helayaa inaad tahay waxaa laga qaadanayaa meeshaan marka haweentu inay booqo karto oo ay ziyaaran karto qof jiran oo nin ah oo wax maxramnimaana aynan ka dhexaynin inay ziyaaran karto ay booqo karto bacdi al waxay yidhaahdaan waa qabla nuzuuli ilxijaab iyo waxaasoo oo dhanna ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa ka fiican in la yidhaah haddii fitno laga aamin noqdo haddii aan fitna iyo waxaas laga cabsanaynin oo iyadiina asturkeedii waxeedii waa samayn kartaa dayib khalwo iyana aanay jirin baab gaaruuna u samayn doonaa baabkaas ayb saxiixana waa uga sameeyey kitaabu lmardaa baab ayuu u sameeyey bukhaari baabu ciyaadati almar'ati alrajula naagtu inay nin booqato xadiidkaanuuna keenay markaas marka meeshaas xadiidkaanuu ku keenay kanna ma uunan keenin ee xadiidkan mid kaloo keeni doonaayo abudardaa umu dardaa ku saabsan qaala wuxuu yidhi wakaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa idaa akhadathu lxumaa qandhada hadday qabato yaquulu wuxuu dhahaya kulu mri'in musabaxun fii ahlihi walmowtu adnaa min shiraaki naclihi qof kastaa waa mid lasoo waaberisiinayo fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa ayaa lagu waaberinayaa waalmowtu geeriduna adnaa ay ka dhowaansho badan tahay min shiraaki naclihi kabtiisa suunkeedana ay uga dhowdahay nin walbaa subaxii waaberkii waa lasoo kicinayaa ehelkiisiibuu kasoo kacayaa uu kasoo dhex waaberiisanayaa iyadoo mawdku uu uga dhowaanshiyo badan yahay kabtiisa suunkeeda mawdku marka saas u dhow yahay ayib qofku marka haddii laakiin qafle ay qabato mawdkiiba uunan maskaxdaba gashanin hal mar buu ku imaanayaa hadduu hal mar ku yimaado maxaa la qaban karaa kadib wa kaana bilaalu bilaal wuxuu ahaa idaa aqlaca idaa uqlica canhu haddii laga feydo oo xoogaa yar uu ka nafiso qandhada yarfacu caqiiratahu codkiisuu kor u qaadayey ayb codkiisiibuu kor ugu qaadayey fayaquulu wuxuu dhahayay alaa layta shicrii hal abiitanna leylatan biwaadin waxawlii idkhirun wajaliilu whal aridan yowma miyaahami janna whal yabduwan lii shaamat watufaylu alaa layta shicrii alla yacnii ogaalkayga yacnii ma ogaan doonaa un ay ka dhigan tahay waxuu tamaninayaa inuu ogaado hal abiitanna ma baryi doonaa leylatan habeen biwaadin maku baryayaa waadi dooxo waxawli dhinacyadeydana idkhirun ou yahay idkhir iyo wajaliilu iyo jaliil jaliilku waa nabtun daciifun waa nabaad taag daran oo daciif ah oo guryaha lagu eh, saqaf iyo looga dhigto ama meelaha daldaloolka lagu cubo ayb waxaa kaloo jaliil waadi oo waadi jaliilna waa jiraa waadi jaliil marka dabcan waxaa laga yaaba in loogu bixiyey waxaasaa ku badnaa waadi jeliilku hadda ma fogaba makaduu ku dhex jiraa hadda shaaric alxajka meel kamid a waadi jaliil la yihahda wahal aridan yowman maalin ma aroorayaa miyaaha mijanna mijanna biyaheeda ceelasheedii iyo maalin un ma aroori doonaa tolow wahal yabduwan lii ma ii muuqanayaa shaamatun iyo wadufaylu buurahaas ma kow u xiisay macnaha buurihii makaad iyo waadiyeelkii iyo mar uun ma arki doonaayo meeshii qofku meeshuu ku dhashay ama meeshuu ku barbaaray waa uga duwan tahay dabcan meelaha kale xusuusay ku leedahay marka iyaga hadda madiinay joogaan madiinana meel ay degaankoodii ma aha marka xaggaas ayuu xiiso u qabaa marka bilaal radia allahu canhu gabaygaana isagu ma tirinin bilaal ayaa la yidhi sida uu leeyahay aljawhariyu fi saxaax wuxuu yidhi shicirkan bilaal male inamaa tamahala bihi waa kusoo halqabsaday shicirka markaadan adiga tirinin eed ku halqabsato tamahulaa la yidhaahdaa ee qofka waxau isagu sameeyey bilaal ma aha jawhari sidaasuu yidhi fi saxaax kitaabkaa jawhari uu leeyahayna saadkiisu waa kor dhigan yahay asaxaax ayaa la yidhaha sixaax ma aha oo waxay yidhaahdaan laa laa taksiri asaxaaxa walaa taftax alkhisaanata khisaanat ladab ayaa la yidhaha khasaanat ladab maaha kitaabkaas dadka badanaa afkoodana khasaanatul adabkaa qaalibka ah ma ahan waa khisaana kitaabkan jawharina sixaaxa qaalibka ah waa saxaax saadku waa kor dhigan yahay asaxaax ayb qaalat caaishatu caaisha waxay tiri radia allahu canha faji'tu rasuul allahi sal ll ly slam nabigan u imid faakbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yidhi allahuma xabib ilayna almadiinata ilaahu madiinana jeclaysii ka xubinaa makata jacaylkeenna aan maka u qabnoo kale ka xubinaa annaga jacaylkeenna aan jecelnahay makata xubinaa marka waa masder loo idaafeeyey maxay maxaa loo idaafeeyey masderkan faacilkiisa ka xubinaa yani innaga jacaylka aan jecelnahay makata mako ow ashadda ama mid ka darnaan badan wasaxiixhaa caafimaad ka yeel yacni dadkeeda caafimaad si iyadana meel caafimaad ka dhig wasaxixhaa goob caafimaad ka yeel wabaarik lanaa ilaahu noo barakay fii saacihaa suuskeeda wamuddihaa iyo koombadeeda wanqul xumaahaa qandhadeedana u rar rar fajcalhaa ilaahu waxaad ka yeeshaa biljuxfati juxfo geey qandhadeeda madiina marka waxaa layidhi meel duumo badanoo yacni kaneeco badan bay ahayd oo aada u qandho badan marka nebigaa ka duceeyey juxfo in loo raro halkaas ayaa loo raray madiinana marka meel caafimaad bay noqotay ayb marka juxfa in loo raro iyada marka berigaas yahuud ayaa deganayda la yihi juxfada binaan calaa dalika marka waxaa bannaan marka in cudurka meesha muslimiintana laga duceeyo in laga alla uu ka raro bushiga marka meel kale inuu tago oo dad marka yacni muslimku xarbi ku ahoo cadow ku ah dhulkooda ilaahu u rar cudurka in la dhihi karo yaa laga qaadanaya ayb marka maxalushaahidka hadda halkan de wuxuu u keenay kayfa tajidu kadaas qofka mariidka waxaa lagu dhihi karaa warsee tahay hadii loo tago ayb qaala xadahanaa mucallaa qaala xadahanaa cabdاlcaزiiz bn اlmukhtaar qaala xadahanaa khaalid can cikrimata can ibni cabaas ana nabiya sal l l slama dakala calaa acraabiyin nin reebaadiyo usoo galay yacuuduhu isagoo booqanayo qaala wuxuu ku yidhi wa kaana nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala calaa mariidin qof jiran hadduu usoo galo yacuuduhu ou booqanayo qaala wuxuu dhahaya laa ba'sa dahuurun in shaa allah dhib ma leh baas ma leh dahuurun waa mid dembiga kaa nadiifinayso in shaa allahu qaala wuxuu yidhi daaka dahuurun daaka kaagaasi dahuurun dembiga mid lagu dahiro waay qaala rebaadiyi baa wuxuu yidhi isagoo cajaa-ib wato daaka kaagaasi dahuurun ma wax dembiga lagu mayraa waa la yaab kala saa inay tahay iska daaye bal hiya xumaa waa qandho tafuuru karkarayso ow amase tahuuru kacayso calaa shaykhin oday korkiisna ka kacayso ka karkarayso sheekha oo kabiirin waayeel ah weyn aada u weyn tusiiruhu lqubuura qubuurtay geynaysaana waa qandho nin odaya ku habsatay oo qubuurta u wadaw isagii baa marka sidaas saadsaday qaala anabiyu sal alla ly slam nebigu wuxuu yidhi fa nacam idan haa marka nacam qandhadaani marka qubuurahay kuu wadaa markaa nebiga in waxyi loogu sheegay baa laga yaabaa ninkan markuu sidan yidhi oo ducadii rasuulka uu sidan ka yidhi nebigaa loo sheegay ninkani inuu tegi doono qabri ay geyn doonto qandhadaas ayb <coughs> fa nacam idan marka sidaa waa soo marnay xadiidkan hadda marka maal markaas hore waxaan kusoo marnay qofku inuu booqdo ciyaadat alacraab reebaadiyaha in la booqdo qofka reebaadiyaha aada looma yaqaano waa iska qof aan mujtamaca wax weyn ka ahayn haddana ninka imaamka iyo culummada iyo ninka ahlufadliga inuu booqdo wax dhibaataana aysan arrintaas lahayn meeshaana marka wuxuu ku keenay maa yaquulu lilmariid qofka jiran wuxuu ku dhahayo qofka jirani marka laa ba'sa dahuurun in shaa allah ayaa lagu dhahayaa marka waa intaas marka laa ba'sa dahuurun in shaa allah qala xadaثna أxmed bnu ciisa wahuwa الtustariyu qala xadaثna cabdullahi bnu wahbi can xarmalata wahuwa xarmalaة bnu yaxya الtujibi can mxamed bni caliyin الqurashiy can naafici qaala ayb mxamed bnu caliyin الqurashi imaamu dahabi wuxuu yihi laa yucrafu ibnu xajarna wuxuu yihi majhuul ayb rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad can naaficin qaala kana bnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa idaa dakala calaa mariidin qof jiran hadduu usoo galo yas'aluhu waa su-aalaya kayfa huwa seeyahay idaa qaama min cindihi hadduu agtiisa ka kacayana qaala wuxuu dhahaya khaara allaahu laka khaara allaahu ilaahay ah kuu yacni meesha khayrkaa ah kuu fududeeya laka adiga yacni khaara allaahu laka macnaha waxay tahay acdaaka allaahu maa hu maa huwa khayrun laka ilaahay ha ku siiya wixii ku khayr badan yani meeshii kuu khayr badan alla ha ku siiyo saasay ka dhigan tahay walam yazidhu calayhi mana ka ziyaadinaynin xadiidkan isnaadkiisa ninkaabaa ku jira moxamed bnu caliyin alqurashi oo jahaala ay ku sugan tahay baabu maa yujiibu lmariid mariidku wuxuu ku jawaabo wuxuu ku jawaabayo qala xadaثna أxmed bnu yacquub wahuwa almascuudiyu abu yacquub aw abu cabdillahi اlkuufiyu hiqat qala xadaثna isxaaq bnu saciidi isxaaq bnu saciid bni camr bni saciid huwa saciidiyu alkuufiyu hiqat can abihi qaala dakla alxajaaju xajaaj ayaa wuxuu usoo galay cala bni cumar ibni cumar wa ana cindahu aniguna aan ibni cumar agtiisa joogo faqaala wuxuu yihi kayfa huwa xajaaj baa dhahayo waa sidee isagu sababta uu leeyahayna waxay tahay ibnu cumar waxaa durtay isagoo marka xajkii ama ku jira ayaa waran ayaa meel ka muday markaasuu inta u yimid bu wuxuu yidhi seeyahay ibnu cumar qaala wuxuu yidhi saalixun waa wanaagsan yahay ibnu cumar baa u jawaabay see tahay waa fiican yani ninkaagaani seeyahay oo kale waa wanaagsan yahay qaala wuxuu yidhi man asaabaka yaa ku asiibay oo yaa warankani waxaan kugu muday ayb qaala wuxuu yidhi asaabanii waxaa i asiibay man amara bixamli silaaxi hubka in la qaado ninkii amray fii yowmin maalin laa yaxillu fiihi xamluhu maalin qoriga eh, hubka qaadidiisu aynan bannaanayn oyn xalaal aynan ahayn in la xambaaro hubka ninkii amray baa i asiibay yuu yidhi aniga ninkaa uu sheegayana waa xajaajka laftiisa maalintuna maalin ciiday ahayd oo ciidul adxaa marka ninkii duray ee warankiisu muday maaba ka leexdayba isaga ninkii soo amraya ee asiiba marka meesha waxaa laga qaadanayaa qofka musabibka ah in loo nisbayn karo ficilka oo sababta u yahay qofka shaygan sababta ku leh waa loo nisbayn karaa xajaaj hadda isaga toos ibnu cumar uma durin weliba cabdulmelik ibnu marwan ayaa wuxuu ku yidhi xajaaj sanadaas markuu xajiyey ibnu cumar amarka ka qaado yidhi wixii tala ah oo diin ku saabsan ama manaasigta waa inaad ibnu cumar uga dambaysaayaan leeyay waa kii marka ibnu cumar u yimid isagoo qubaysanayo oo maalintii carafa oo uu yidhi goormaa la baxayaa markaasuu yidhi haddaad sunnada rabto in kunta turiidu sunna fahajir hadaad sunnada rabto hore usii bax marka markaa mararkaasay ahayd marka wuxuu yidhi ninka yaa isaga marka xajaaj wuxuu filayaa yaa kugu muday warankan qofkii inuu sheego ibn cumarna wuxuu yidhi maye ninkii soo amray baa imuday oo i asiibay yacni alxajaaja xajaaju ujeedaa qofka marka wixii uu sabab u yahay isaga waa dembigeeda waa raaca laa shaka walidaalika alla markuu ka hadlayay caaqiru naaqa rasuulku inuu hal nin ahayuu sheegay qur-aanku laakiin muxuu cabiray wuxuu yidhi fakadabuuhu facaqaruuhaa iyagoo dhan ayaa hashii fayla gooyay kulligood ma goynin midna waa la baashiray kuwa kalena waxay u ahaayeen garab iyo rid-i iyo iyo sabab marka iyaga dhanba waa laysku qabtay marka kii la baashiray iyo ninkii sababta u ahaa ee xooggiisu oo ahaa ilaa ninkan ma sameeyeen hadduunan kuwan isku ogeyne wax dhan hal meelaan laysugu qaaday xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka maa yujiibu lmariid qofka jiran marka waa hadlayaa waa jawaabaya see tahay waa jawaabaya ayb qaala baabu ciyaadati اlfaasiqi faasiqa booqashadiisa qofka faasiqaa in la booqdo qaala xadahanaa saciid bnu abi maryam qaala akhbaranaa bakr bnu mudar huwa hiqat habt qaala xadaanii cubayd llahi bnu zax huwa alfriiqiyu saduq yukhطi can xibaana bni abi jabalata wahuwa almisriyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad can cabdillaahi bni camr bni اlcaas qaala laa tacuuduu ha booqanina shuraaba alkhamri khamrada kuwa cabo idaa mariduu hadday jiradaan kuwa khamrada caba ha booqanina hadday xanuunsadaan oo ay jiradaan xadiidkan marka isnaadkiisa waxaa ku jiro dacfi oo cubaydullaahi bnu zaxr ayaa ku jira oo isaga laftiisa saduuqun yukhdi loogu tarjamay ayb waxa isaga uu la gooni noqdaana markaas ayaa ma ixtimaalayaan eh, taxsiin ma ixtimaalayaan ayb eh, dadka qamrada iyo cabo ee dunuubta waaweyn sameeyo ama kabaa'irta lagu yaqaano booqashadooduna waa arrin u khuduucayo maxaa maslaxoo ku jiro maslaxana waa ku jirtaa mafsadana waa ku jirtaa dabcan mafsadadu waxay noqon kartaa hadday dadku arkaan dadkii fadliga lahaa ama ninkii madaxda ahaa ama dadkii akhyaarta ahaa oo ninkaas booqanaya markay arkaan xoogaa dembigii lagama waantoobayo waa layska fududaysana waa mafsado haddii marka laysleeyahay laakiin dembigiibauba ka toobad keeni karaa armaa ninkan inta wax loo sheego ou booqashadaas wax tartaa oo ou soo fiicnaadaana hadday sidaas oo kale ama dacwo la siinayaba wax markaa ku tacalluqo dunuubtii iyo hadduuba ka toobad keeni karoo kale haddii sidaa loogu tegaayo dhib ma laha ila nebiguba ninkii yahuudiga ah wiilkii yaraa yahuudiga ahba waa booqday intuu booqday buu yidhi laa ilaha illa allahu u qabtay waana waana keeno waa islaamay laakiin haddaan maslaxadaasi jirin ama mafsadaduba ka weyn tahayba ma aha in la aado oo dadka yacnii ahlu macaasida ee weliba la jahro macaasida bannaanka dhigto in qiimo loo yeelo ma aha ayb leanna mujtamacay si kale u dhibaysaa siday u dhibaysaa waxay tahay macaasida in lagu dhiirrado dhib weynba dadku inaynan u arkin waa dhibka hadda annagana haystaba bal hadda iyagiibaaba la buunbuunina oo meel haddii ama la tegaayo ha noqoto kulan laysugu imaanayo ama ha noqdo aroos laysugu imaanayo iyo iyagaaba warka la siiyaa oo ka wareega ka wareegadaas lagu haya soo ma arkin mararka qaar kuwaan heeso muus muustikada tunto sida loo ixtiraamayo qaarkood yacni waxay maraya haddeertaan in laga dhigaba yacni musiibo waddanka ku habsatay qof iyagaa markii tiisi u timaado dhinto waxaa laga dhigayaa marka wax weyn yani ummad qof oo muqani ah saxiix yacni gaal waayo ma dhahayno oo hees iyo iyo muustika laguma gaaloobo gaal waaye ma dhahayno laakiin haddana in la qiimo intaa la eg in la siiyo qofkaas faasiqa ah leanna bannaanka hadduu dembigii dhiganayo waa faasiq ayb in saa loo qiimeeyo lagana yaabo qofka ahlu cilmiga ana aan la aqooninba nacam hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba aynan aan lagaba warqabinba mujtamacaas marka mujtamac dhintay waay nacam ayb macnahaas marka oo kale ma fiicna heerkaas marka waxay ka waxaa ka dhalanaya qofka inuu ku dhiirado wax kasta laakiin hadday mujtamacu qofka faasiqa ay takooraan xoogaa qofka laftiisay u roon tahayo inuu waxaa laga yaabaa towbad keena ama war dariiqaad ku socoto waa dariiq xun maxaa lagu takooraya adaa xun buu is leeyahay waa jiri jirtay beri aada dadkaas u takoornaayeen waxaan garanaa marar layskuul la leeyahay war ninkan canshuuraha qaado masaajidka soo galo salaad tujina maxay tahay dadka canshuuraha qaado munishiibiyada ah yacni wax ma laga cabi karaa iyo waxma laga cuni karaa agtoodaa laysa su-aali jiray leanna canshuurow qaadaa maanta maxay mareen marka dariiqaasuu taagan yahay bac madow baa u faydan ama jawaan waa un ku gor haddana maca daalika intaasa usoo shaxaad tegaysa ninkii waaba isla weyn yahayba marka ma isagaaba u haystaba inuu dembiba ku jira dadkiisay dunuubta ugu kala badanaysay ugu kala badanaysayna mushkilaadana waxaa nagu dhacday war midkan lacagta un qaadaya maxaa ka rabtaa mid wax dilayaaba joogeen dembiba dembi dembiba dembi unbau sii yarayna marka dunuubtu ma yara kan wax dilaayana ma waa xun yahay kan dadka dhacaana ma fiicna kan dadka khiyaanaana ma fiicna waxaasoo dhan marka waa wada dunuub dadkii marka hadda maxaaba ninkii loo yeelaa shii qur-aan u akriyana waa helaa weliba canshuurahaasuu daldalaa iyo isbaarada maalinkou dhinto toban geela la qala qof marka qur-aan hadduu u baahdana waa loo akrina qiil iyo wax u furo nikaaxa iyo baabkaasna wuu helaya halkanna marka waaan waxaa taagan laa tacuudu shuraaba alkhamri dadku meelay meeshay isdhigaanay uun xaalkoodu ahaana marka masaladan waxaa ku jirta marka waxay ukhuduuce qofka faasiqa in laga hijroodo ee la jahrayo weliba fisqiga ninkaasna xalkiisu wuxuu yahay haddii maslaxada ku jirtaa ay mafsadadu ka badan tahay waa la ziyaarana isaga tawbadiisii oo kale hadday mafsadadu maxdi ay tahay ama ay badan tahayna in la booqdaa maaha bal nebiga sal alla l slam dadka waxaa la mid a in lagu tukadana waa la mid see la yeela hadday dhintaan haday dhintaanoo kale dadka qaar ka mida isaga tukada la dhahaa laakiin dadka ahlu fadliga iyo waa iska dha ma ma ka qeybgelayeen si dadku uga waantoobaan waxaan aynan u yaraysanin arrin yar ileen maaha ibnu taymiya wuxuu yidhaha waa la jamcinaa maslaxadii mafsadada ninkaa muslim maadaama uu ahaa ninka caalimka ama fadliga leh ma tegaayo janaasadiisa laakiin hoosta waa uga duceynaya inuu ilaahay u dembi dhaafa iyo waa loo baryaa adoon lagu arkaynin marka maslaxadiina waa taxqiiq waa la xaqiijinaa waa imaaneysaa maslaxadii mafsadadii laga baqaayeyna waa layska ilaaliyey laakiin haddii ninkii oo la yaqaanay oo fisqi lagu yaqaanay kumanaan kun ay janaasadiisa inta timaado weliba intaas oo dad fadli iyo lagu tabaayo ama cilmi hadday kasoo qeyb galaan ma idaaba dhib lahaa laleeyahy haddaan dhintana intaana ii ducaynaysaba waa iska sii wadaya qofka fisqiga baabu ciyaadati الnisaءi الrajula almariida haweenka booqashadooda ay booqanayaan ninka jiran yani haween nin ma booqan kartaa fiqiga halkan ku jira qala xadaثna zakariya bnu yaxya wahuwa الطaئiyu صaduq lahu أwhaam qala xadaثna الxakm bnu الmubaarak wahuwa albahiliyu صaduq rubama wahm qala abaranii akhbarani اlwaliid huwa bnu muslim qala xadaثna alxariث bn cubayd اllahi اlanصarي wahuwa maqbul rawaa lahu اlbukhaariyu fi اladb اlmfrad qaala ra-aytu uma dardaa ayaan arkay umu dardaadan yaa waaye marka waxaa la yidhi kirmani sharaxa bukhaariga wuxuu ku yidhi aldaahiru ana almuraada huna alkubraa ibnu xadiidkan isagoo mucallaqa bukhaari wariyey tacliiq ahaanu usoo saaray bukhaari xadiidkan oo wuxuu yidhi waqad caadat caaishatu abaa bakrin xadiidkan yani waxay qad caadat umu dardaa iyadana inay nin booqatay buu tacliiq ahaan usoo saaray markaasuu yidhi kirmani aldaahiru ana anaha alkubraa waa umu darda alkubraa khayra ayaa la dhihi jiray sidaasuu yidhi laakiin ibnu xajar waa tacqiibiyey wuxuu yidhi bal hiya suqraa waa umu darda asuqraa hujayma lianna maxaa yaele aharkan wuxuu yidhi bukhaari baa soo saaray fi ladabi اlmufrad can alxaariث bni cubaydillaahi canha waa kan xaariث bni cubaydillaahi wa huwa taabiciyun sagiir lam yudrik alkubraa su kusoo saara balfeer wuxuu yihi umudardaadan waa asuqra waa kubrada maaha sababtu maxay tahay xadiidka waxaa wariyey buu yihi bukhaari fi ladabi اlmufrad umudardana waxaa ka warinaya alxaariث bnu cubaydillaahi xaaridkaasna waa taabici sagiir ah a soo gaarin umudarda alkubra ah, midda marka midda yar laakiin iyada de waa ti bukhaari uu yihi wakana tajlisu jilsaة الrajul fi tashahudiha ataxiyaadka iyo ninka sida u fariistay u fariisan jirta bukhaari marka waa wararkeeda waa keen keenaa leanna faqiihaday ahayd ayb ra-aytu uma dardaa baan arkay calaa rixaalihaa yacni kooraheeda korkeeda ayb iyadoo markaa yacni hasheedii ama ratigeedii saaran calaa rixaalihaa kooraheeda acwaadun ay yihiin qoryo laysa calayhaa gishaa-un dabool ma lahayn korkeeda caa-idatan iyadoo booqanaysa lirajulin nin oo min ahli lmasjidi masaajidka dadkiisa ah min al ansaarina ah marka iyadoo yacni intay gaadiid soo raacday gaadiidkii meesha gaadiidkeeduu sifeynaya raxliga iyo kooriha kooraha siduu ahaa iyadaan arkay iyadoo booqanaysa masjidka ku booqanaysa nin ansaari ah oo jiran xadiidka waxaa laga qaadanaa dadka jiran masaajidka in lagu baxnaanin karo ninkan jiran hadda masaajidka uu joogaa ama meesha inuu iska joogayna waa dhici kartaa lagu baxnaaninayo ama in uu tukashay wax lamida u yimi xadiid kaloo mashhuur ahaa jiro qofkii jiran in masaajidka lagu baxnaaniyo meel yaa xusuusan dhallinyarta haa sacd ibnu mucaad si nebigu meel dhow uga soo booqdo ahey ah, ayb xadiidka marka tanuu keenay qisadii hore caaisha bilaal iyo markay booqatayna waa u daliil haween inay booqan karto nin jiran ibnu xajarna wuxuu yihi wadalika cinda mni lfitna cinda almni min alfitnati marka fitnay waxaa laga aaminyahay yahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii kahday lilcaa'idi qofka booqanayo an yandura inuu fiiriyo alxaaris bnu cubaydillaahi waa maqbuul mutaabaco u baahan yaha dacfi baa ku jira waa tilmaana mar haddii sanadka rijaashiisa aan sheegno waa in iska fahmaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay lilcaa'idi qofka caa'idkaa wax booqanaya u nacay an yandura inuu eego ila alfuduuli waxyaabaha dheeraadka ka ah meesha wuxuu u yimid min albeyti gurigana ah qofku markuu ziyaaro imaanayo qof jiran booqanaya maahan indhihiisa inuu meelaha guriga iska feerfeersado iyo dadka guriga joogo iyo guriga ku indha daraan dara ma aha wixii uu u yimid wax ka badan inuunan feerfeerinin ibnu xajar hadda wuxuu gelayaa lciyaada booqashada aadaabteeda ibnu xajar fatxulbaariga kitaabulmarda wuxuu yidhi wa jumlatu aadaabi alciyaadati casharatu ashyaa ciyaadat lmariidka aadaabtiisu marka laysku koobo toban waayo qaarna dabcan dee ciyaadada iyo keyrkeedba waa wadaagaan waxaa ka mida buu yidhi marka wuxuu ka sheegay ama uu ka tiriyey an laa yuqaabila albaaba cinda alisti'daan markuu imaanayo guriga albaabka inuuna isku aadinin ila albaabka haddaa isku aadisid fagta horoo la siiyaba indhahaagii waa u jeedaan <coughs> albaabka dhexbartanka waa inuuna isku aadinine gees ka tago ayib tan labaad wuxuu yidhi an yaduqa albaaba birifqin albaabka inuu tartiib u garaaco ul inuu ku garaaco albaabkii maaha gow gow gow ou siiyo leanna qofka jiran waa dhibsana ma uu dul qaadan kara waxyaabahaas tartiib inuu u gargaraaco tan saddexaad wuxuu yidhi waa inuunan ku jow an laa yubhima nafsahu nafsadiisa inuunan qarinin haddii yaa waayo leeraah kaan yaquula ana gurigaad gargaraacday waayo aniga maaha inaad tiraahda ha isqarinin magacaaga sheeg wixii qofka loo aqoon karaa la raba lagu fahmi karo yaa waayaa lagu yidhi markaasaa tiri maxamed maxamed waa badan yahay maxamed badanaa qofku yaqaanaa waa inuu marka maxamed hebel naanays haddaad leedahay sheegto wax adigu lagugu garan karo xataa imaamu nawowi adkaarka wuxuu leeyahay haddii naanays ammaan ku jirto hadday tahay xataa waa isku sheegaa si loo garto isaga markaas isma faaninayo yaa waaye haddii la yidhaha qaadigii waaye inuu yidhaha yaa waaye sheekhi waaye waxyaabahaas sheekhi waaye haddii la fahmaayo waa dhihi karaa ayb marka isfaanin ma noqonayso taas tan afaraad waxay tahay wa anlaa yaxdura fii waqtin yakunu gayra laa'iqin ka waqti shurbi lmariidi dawaa'a waa inuunan imaanin waqtiguu imaanayo waa inuu noqdo waqti munaasib ah waqtigii ninkii jiranaa la dhayaayo ama daawo la siinayo kale iyo waqtigaas inuu imaado maaha booqashada waqtigeedana inuu fiiriyo tan shanaad wuxuu yidhi waa an yukhafifa aljuluusa fadhiga inuu fududeeyo waa booqatay waxaa qur-aanba iyo waxabaad ku akrisay waa u niyad dhistay isla markii iska bax iska fadhinin meesha ninka mariidkaa waxbuu qabsan lahaa dharkaa laga bedelaa xaalad kaleu geli karaa maaha inaad meesha uun iska fadhiisa dad waxaa arkaya qof jiranay u tegayaan weliba qof dumara ayay booqanaya maantana waa iska fadhiya qofkii dumarkaa dhare iska laga bedelaa wax kalaa laga rabaa qofku mariidka ma dul qaado karan in la fududeeyo ayib wa an yaquda albasara aragga inuu hoos u dhigo ilaa dad kalea meesha la jooge wa an yuqallila su-aala su-aasha inuu yareeyo inta muhiimkaa ah, bis see tahay bis su-aasha inuunan badinin wa an yudhira ariqata naxariis inuu muujiyo oo jiradaas inaad ka xun tahay oo qofka inuu caafimaado inaad u jeclaa naxariistaas inuu kaa dareemo wa an yudhira ariqata <coughs> tan sagaalaad wa an yukhlisa adducaa ducada inuu u u ikhlaas sameeyo yani ducada inuu daacad ugaga noqdo oo u duceeya ninkaan weliba duco isaga gaar u ah ayb tan tobnaad wa an yuwasica lilmariidi fi اlmali wayushiira calayhi bالصabri lima fiihi min jaziili اlأjri wayuxadirahu min aljazaci lima fiihi min alwisri tan tobnaad waxay tahay qofka jiran inuu aamaashiisa iyo rajada inuu uwaasiciyo oo maalan uu yidhaha war nin khayr badanaad ahayd intaasaad tukanaysay intaasoo sanaad soo tukatay intaasaad soontay intaasaad masaakiin wax u tartay in shaa allah arrinkaagu u noqon doona waxyaabahaasay rajo gelinaya kuwayaalkaas oo kale wey waxyaabahaas oo kale ayb wayushiira calayhi bisabri sabr inuu u ishaaro lima fiihi min jaziili اlajri sabarka ajarka ku jiro iyo inuu usheego tilmaamo jazaca iyo argagaxana inuu ka waaniyo ugaga digo lima fiihi min alwisri tobankaas ayuu aadaabtii ciyaadada ka dhigay waana aada usoo koobay runta ayb qala xadaثna caliy bnu xujrin qala akbarana caliy bnu mushir can اlأjlax wahuwa alأjlax bnu ubayd alأjlax bnu cabdillaahi wahuwa saduq shiiciy can cabdillaahi bni abi lhudayl wahuwa abulmugiiraة alkufi hiqat qala dakla cabdullahi bni mascuud baa galay calaa mariidin nin jiran ba u galay yacuuduhu ou soo booqanaya wamacahu qowmun dad baana la socday wa fi lbeyti imra'atun guriga weynay baa joogtay fajacala rajulun min alqowmi nin dadkii ka mid a ah wuxuu gudagalay yanduru ila almar'ati haweenta inuu fiirinayo fa qaala lahu cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ku yidhi low infaqa'at caynuka ishaada hadday dhici lahayd kaana khayran laka saasaa kuu khayr badnaa lahayd yani waa mubaalaqa fi zajri aad buu yani uga waanina arrintan war ishaada hadday dhacsanaan lahayd aa kuu roonaan lahayd leanna waxaan ma aragteene ayb marka waxaa laga qaadanaa qofka booqanayo inuunan guryaha inuusan fiirfiirinin gurigan maxaa yaal iyo dadkiisu see u dhaqmaa iyo waxaas inuunan fiirinina inta uu u yimid bis inuu ku koobo araggiisa ayb xadiidka aharkan marka isnaaduhu saxiix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alciyaadatu min alramad booqashada qofka laga booqanayo daafka dartiis loo booqanayo alramad waa daafka cudur indhaha ku dhaco ayb qala xadaثna cabdالرaحman bn الmubaarak qala xadaثna slm bnu qtaybata qala xadaثna yunus bnu abi isxaaq can abi isxaaqa qaala samictu zayd bna arqam ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya ramidat caynii ishaydii ayaa daaf ku dhacay ficila maxaa lagu keeni jireen badanaa amraasha iyo acraadda iyo alacraad walamraad iyo iyada soo laguma keeni jirin cudurkii waa kan marka ya waana soo maray salma ibnu qutayba ya he muslim ibnu qutayba mau idin qora may salm ibnu qutayba waa salm ibnu qutayba facaadani nabiyu sal ll ly slam nabigaa isoo booqday uma qaala wuxuu yidhi yaa zaydu zaydow low ana caynaka ishaada limaa bihaa waxa ku sugan kayfa kunta tasnacu ishaadu waxaan ku sugan hadday ay sidaas ahaan lahayd maxaad samayn lahayd qaala wuxuu yihi kuntu asbiru waxtasabtu waa iska sabri lahaa waana ajar tirsan lahaa qaala wuxuu yihi low ana caynaka ishaada limaa bihaa waxa hadda ku sugan uu ahaado uma sabarta aada sabarto waxtasabta ajar tirsato kaana hawaabuka aljanna ajarkaagu janno u noqonayaa ishaadu hadday sidan uun iska ahaato sabarto janno waa ajarkaaga lan ajarku wuxuu ku xiran yahay musiibada weyninkeeda qof indhihii ka dhaceen ama indhahiisii eh, ay si ka yihiin wax musiibaa ku dhacday naam marka hadduu ku safro wax aada u qiimo badan wey naam xadiidkan abu daawuud baa wariyey isagoo mukhtasar ah inta hore bisoo wariyey abu daawuud qala xadaanaa muusa huwa muusa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu qala xadaanaa xamaad xamaadkan iyuu idin leeyahay sabab muusa haddii la yidhaha can xamaad waa xamaad bnu salama can caliy bni zayd cali bni zayd ibni judcaan waa daciif ninkan can ilqaasim ibni moxamed ana rajula min asxaabi muxamadin min asxaabta nebiga ka mida dahaba basaruhu araggiisaa tegay facaaduuhu way booqdeen faqaala wuxuu yidhi kuntu uriiduhumaa waxaan ahaa inaan rabo liandura ila nabiy sal ll ly slam labadan indhood inaan qabo ayaan jeclaan lahaa si aan nebiga u feeriyo faamaa id qubida nabiyu sal ll slam faama idaa qubida nabiyu sal ll ly slam nebiga haddii la oofsado fa wallahi baan ku dhaartay maa yasurunii ifarax gelin maayo ana maa bihimaa waxaa iyaga markaa yacnii e, ku sugan bidabyin inay ahaato min dibaa'i tibaala e, dabyigu waxaa weeyaan deerada mi se garanuugta deerada bidabyin deero min dibaa'i tibaala tibaala dhul yaman ka mida waay oo aada u deero badan marka wuxuu leeyahay inay deeradaas ku taallo kala inay igu taal aniga kalama jeclaadeen hadiiba nebigu markau dhinto kabacdi laakiin intuu nool yahay waxaan rabaa inaan ku arka isaga ayb marka waxaa laga qaadanaya hadda xadiidku ama eh, booqashada qofku marka aragga uu beelo in la booqdo sida hadda xadiidkanba ku cad aharkan waxaa kaloo ku jiro shidatu maxabati saxaabati lirasuul saxaabadu say nebiga u jeclaayeen darnaanteeda oo waxay leeyihiin eh, isaga yacni ishaani muhiimad yani kuma hayso dhib weyn kuma hayso marba haddii yani nebigu inuu ku arka bisaa ul e, ayaa u weyn ayb nebigu inuu ku arkaa u weyn oo markaa nebiga fiirintiisa iyo aragtidiisaas iyo jacaylkaas iyo iyuu rabbi ku caabudaa wixii ka dambeeya marka haddiiba aan nebiga la arkaynin inuu waayo u sabro diyaaru u yahay ayb macnaha ku jira waa intaas ayb yacni inay anigii igu yaallaan markaas iyo inay xayawaan ku yaallaan ma kala jecli buu leeyahay ayb waxaa ku jirto maxalu shaahidka hadda waxaa weeyaan inay facaaduuhu way soo booqdeen araggaana marka uu ka xanuunsanayo qofka nebigu aragtidiisa saxaabinimada ma ku xiran tahay ma ku xiran saxaabinimada isagaa soo indha-aan qabin oo aan nebiga arkin hadduu la kulmay rumeeyey kuna dhintay iimaan saxaabi waayahay indhooleyaashii asxaabta asxaabtay ka mid ahayn cabdullah bin umi maktuum iyo ma la dhahaayo maahan yacni saxaabi ilaa inuu arka maahani saxaabiga marka tacriifkiisu man laqiya nabiya sal alla ly slam waa qofkii nebiga la kulmo mu'minan bihi oo cala alislaam isagoo rumaysan islaamnimo ku dhintay qaala xadaanaa cabdullahi bnu saalix wabnu yuusuf qala xadaثna اllaythu qala xadaثna yaziid bnu اlhaad can camri mawla اlmuطalib can anasi qala samictu nabiya sal l slam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi ida btalaytuhu haddaan imtixaano qofka bixabiibatayhi labadii ou jeclaa yaa yuriidu caynayhi labadiisa indhood uma sabra ou sabro cawadtuhu ljanna jannaan ugu bedelaa marka jannadaa qiimo badan leanna araggan adduunyada xataa haddaa qabto waa dhammaanaa xadow leeyah oo ku dhammaado laakiin jannada ma ka dhammaanayso qofka wuxuu alla bixinayaa ka badan marka ayb qala xadaanaa khaطaab qala xadaanaa ismaaciil an haabitin can haabit bni cajlan waisxaaq bni yaziid qala xadaanaa ismaaciil qala xadaanii haabitu can اlqasim can abi umamh isaga iyo saxaabiga isaga iyo nebiga waxaa udhexayso sideed qof xadiidkan can abi umamata can الnabiy sal ه l slam yaqulu اllahu alla wuxuu dhahayaa ya bna aadam bani aadamow idaa akhadtu haddaan qaado kariimateyka labada adiga aada jeceshahay labadaada wanaagsan yani indhaha labada indhood fa sabarta aada sabarto cinda sadmati musiibadaas agteeda a ku sabarto horaanta musiibada ay kusoo asiibaysaba wax tasabta aada ajar tirsato lam arda laka kaaga raalli noqon maayo hawaaban hawaab kale duuna aljanna jannada aan ahayn xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa ayib xadiidkan waxaa laga qaadanaa kii hore meeshii uu idlaaqay midkan qeyd buu geliyey idaa akhadtu kariimatayka fasabarta cinda asadmati kii horena muxuu ahaa ida btalaytuhu bixabiibatayhi huma sabara mutlaqu ahaa sabarku tan marka uma sabara fasabarta cinda asadmati sabarka la rabo waxay tahay marka ugu horeyso oo musiibada ay kugu dhacdo in dhala aanta marka ugu horeyso ay kusoo asiibtaba inaad hore ka sabarto jannadii baa markaas qofka uu ku helaya laakiin haddii marka hore uunan ku sabrin calaa calo oo gadaal uun ka sabro dee awel may soo noqonayin marka kaasoo kale sabar aada wax ku ool ah ma noqonayo ibnu xajar wuxuu yidhi hada qaydun waa qeyd buu yihi kan marka baabun ay hada kani baabun baab weyaan ayna xaggee baa yaqcudu alcaa'idu midka wax booqanaya xagguu fariisanaya qala xadaثna axmed bnu ciisa qala xadaثna cabdالlahi bn wahbi qala akbaranii camru can cabdirabih bni saciidi qala xadaثanii اlminhal bnu camri can cabdillahi bn اlxariث can ibni cabaas qaal kana الnabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa caada almariida hadduu booqdo qofka buko jalasa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisau fariisanaya marka madaxa in la fariisto agtiisa sunnadu saas uma qaala sabca miraarin toddoba jeer buu wuxuu dhahay asalu llaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka ilaahan su-aalanayaa carshiga weyn allihii rabbigiisa allihii weynaay baan su-aalayaa carshigii weynaa rabbigiisii an yashfiyaka inuu ku caafiyo toddoba jeer dabcan toddobadu macnaa ku jiro waa in tiradaas la yihaahdo fain kaana fii ajalihi ajalkiisa ta'khiirun hadduu ku sugan yahay taakhiir hadduu ku jiro waqtigiisa cuufiya min wajacihi xanuunkiisa waa laga caafiyaa haddii ninkaa wadkiisii uunan gelinee wax ka dhiman yahay waqtigiisa waa la caafinaya jiradaas iskagama sii jiraayo waxaa laga qaadanaa marka in qofku qofka jiran yacni qofka ajalkiisa ama waqtigiisa tuf lagu tufo iyo qur-aan lagu akriyo iyo waqtiga ma dheereeyo oo qofka waqtigii alla ugu talagalay unbuu ku dhimanayaa laakiin de waxay asbaab u noqonayaan qofka inuu caafimaad iyo wax elo waa sabab un taas in laga aamino ayb ducadanna marka in waxa layaabaha lagu aqriyay ay ka mid tahay qala xadaثna musa qala xadaثna الرaبيع بن cabdالlahi wahuwa رaبيع بن cabdالlahi بn khaطاaf abu mxamed albasriyu saduuqu rumiya bilqadr rawaa lahu albuhaariyu fi ladab lmufrad qaala dahabtu maca alxasani ilaa qataada xasan ayaan la baxay qataadaan aadnay nacuuduhu anagoo soo booqanayna faqacada cinda ra'sihi xasan wuxuu fadhiistay qataada madaxiisa agtiisa fasa'alahu waa su'aalay aalay uma dacaa lahu waa u duceeyey qaala allahuma shfi qalbahu washfi saqmahu yidhi allaahuma shfi ilaahu shaafi qalbahu qalbigiisa shaafi washfi caafimaad sii oo daawey saqmahu jiradiisa jiranaantiisa uu jiran yahay saqamahu jiradiisa saana waa ayb marka cinda ra-sidaas buu kana u keenay aharkan baabu maa yacmalu rajulu fii beytihi qofka wuxuu gurigiisa ku sameynaya shaqada uu ku qabanaya caddaynteediiba u baabiya gurigiisa markuu joogo shaqada uu guriga ka qabanayo yacni wuxuu ka wadaa shaqada guriga qofku hadduu qabsado maahan in lagu ceebinayo bal tawaaduc waaye iyo iyo xusnu lkhuluq qaala xadaanaa cabdullaahi bnu rajaa waxafs bnu cumar ayb وxfs بن cmر qال xdثna شhuعبة عن الحkم عن إbrاhيم عن الأسود qال سألت cائشhaةa رضي الله عنها ma kana yصنع النبyu صلى اه عل sلم نbiga muxuu samayn jiray fي أhlihi ehelkiisa dhexdiisa yani marka uu ehelkiisa dhex joogo muxuu samayn jiray ayb ehelkiisa marka uu dhex joogo muxuu samayn jiray faqaalat waxay tidhi kaana yakuunu wuxuu ahaanayey kaana wuxuu ahaa yakuunu inuu ahaanayo fii mihnati ahlihi ehelkiisa shaqadooda faidaa xadarat isalaatu salaadda hadday timaadana kharaja waa baxay yacnii gurigiisa iyo reerihiisa shaqada ay hayaanuu la qaban jiray salaadda markay gashana saladu aaday tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda waa daahir xadiidku marka wuxuu ku tusayaa tawaaduca iyo kibirka in laga tago iyo iyo ninku inuu u istaago ehelkiisa inuu caawiyo oo shaqada guriga iyo uu ku kaalmeeyo uu ku caawiyo ee uunan ku dhibin qala xadaanaa muusa qala xadaanaa mahdiy bnu maymuun can hishaam bni curwata can abiihi qaala sa'altu caaishata radia allahu canha baan su-aalay maa kana nabiyu sal ly slam yacmalu fii beytihi nabiga gurigiisa muxuu ku qaban jiray qaalat waxay tihi yaksifu naclahu kabtiisuu tolan jiray wa yacmalu wuxuu sameynayay maa yacmalu rajulu ninku wuxuu ka sameeyey fii beytihi gurigiisa imaam axmed iyo abu yacla iyo abu shaykh fii akhlaaqi nabiyi ayuu ku wariyey abu shaykh kitaab afar mujalladuu leeyahay akhlaaqu nabiyi la yihaha sal l slam oo mabuuc ah qala xadaanaa isxaaq qaala ahbaranaa cabdullahi bn اlwaliid wahuwa cabdullahi bn اlwaliid bni maymuun abu muxamed almakiyu can sufyaana can hishaami can abiihi qaala sa'altu caaishata baan su-aalay maa kaana nabiyu sal ly slam yasnacu fii beytihi nabiga gurigiisa muxuu ku samayn jiray qaalat maa yasnacu axadukum midkiin waxa uu sameeya fii beytihi gurigiisa uu ku sameeyo yaqsifu nacla kabta ayuu tolanayay wayarqacu thawba maradana waa karanayey marada marka waa waa karanayey waawaa waa tolanayey maradiisana haday kar iyo wax u baahan tahayna waa saaranayey wayaxiidu waa tolayey dharka qala xadaanaa cabdullaahi qala xadaanii mucaawiyat bnu salix can yaxya bni saciidi can camrata qiila licaaishata waxaa lagu yihi radia allahu canha mada kana rasuulu llahi sal l slam nebigu muxuu ahaa yacmalu fii beytihi gurigiisa inuu ku samaynayay qaalat waxay tidhi kaana basharan min albashar nebiga bashar basharada ka mida buu ahaa yaflii thawbahu dharkiisuu fatashaayay oo dharkiisa ayuu marka waa nadiifsanayay wa waxyaabaha marka yacni wuu ka ilaashanayay dharka waxyaabaha inay ku dhegdhegaan laga yaabo ama inay soo raacaan iyo laga yaabo ayuu dharka ka baarbaarayay iska iska markaa yacni soo bixbixinayay marka dharkiisu wax ka bixayuu fatashaayey ama wax ka bixbixinayey marka la leeyahay maaha in dharka nebigu wasaq ahaa waa fatashaayey macnaheedu wasaqu wasaq waaye maaha macnaheedu ayb ereygan marka falyiguna asalkiisa alxaafid ibnu xajar hadyu saariga hadyu saariga muqadamada fatxulbaariga gariibka bukhaariga ku dhacay oo dhan ayuu fasal ka dhigay gariibka ku jiro kitaabka ayuu fasal ka dhigay wuxuu keenay marka falat ra'sahu iyo wa qowluhu taflii ra'sahu markaa kadib wuxuu yidhi ay ahadat minhu lqamla ay akhadat minhu lqamla hadiyu saasuu yidhi naam ayb faligii marka eh, waxay ka bixinaysay buu leeyahay marka injir naam qamligu waa injir wax badan iyo buuq badanaa marka taagan faliga sidiisu istikraaj waa wax wax baarid ah. wax marka la baaraana macnaheedu maahan in jiraa meesha ku jirta ma ahan mafhuum so wax la fahmi kara maaha madaxiisay fiirfiirinaysay ay ay baaraysay baariddii marka in jiraa ku jirto oo la hubaa ma aha macnaheedu waa istikraaj iyo baarid iyo taftiish bay samaynaysay waabs ficilkaasna qofku marka uu nafsadiisa nadiifinayo waa sameeyaa sowma dharkiisuu baarayaa timihiisuu baarayaa waa ka warqabayaa jirkiisuu wasaqda iyo waxaa kaka ilaalinayaa hadduusan baarbaarin see isaga ilaalinaa marka qofku sow nadiifku noqona marka jaanibi nebiyi wax nuqsaan uma ahan jaanib nebiy nuqsaan uma ahan usbuucii hore xadiidkana soo maraayana waxau ahaa nebi nebiyada kamida wuxuu ahaa in lagu imtixaanayey kaana yubtalaa bilqumal annaga ma dhihin iyadan malihin ogow hadda rasuulka sal lla ly slam waxaa kala duwan in la yidhaha rasuulku injirow ahaa injire ayuu ahaa haddii la yidhaahdo waa waa nuqsaan iyo cay waa nuqsaan iyo cay waay si fiican in waxa loo fahmaa fiican madaxiisii baa wax laga fatashaayey waa laga fatashi karaa Eh, ma ku bannaan tahay ambiyada inay ku dhacdo eh, injir inay ku dhacdo ay asiibto ma dhici kartaa ambiyada ma ku bannaan tahay mustaxiil kama aha xadiidka aan soo marnaa sheegaya saxiix ah kaana yubtalaa bilqumal ayb laakiin rasuulkii ma lagu imtixaanay annaga ma ogin taasna ayb dad marka masaa-ishana sideeda waxyaabuhu haddii aynan keenaynin tanqiis haddaynan si kasta aanay tanqiis u ahayn ama ashya waxyaabaha mujmalaadka ah waxyaabaha shayga mujmalka ah ee si marka loo fiiriyana tanqiis noqon kara si marka loo fiiriyana aan noqon karin qofka waxa uu niyadiisu ay tahay iyo siyaaqa oo u sheegaa laga fiiriyaa ma ahane lagu xuk ma lagu xukumi kara tanqiis ibnu taymiya arrin arrintan oo kale wuxuu uga hadlaa kitaabkiisa alistigaatha istigaathada uga hadlaa oo wuxuu leeyahay matalan qofku waxyaabaha mujmalaadka sidaas oo kale ah wuxuu dhahayaa haddii qof uu yacnii shaygan uu idlaaqo kelmaddan naqsina ay ixtimaalayso aanayna ixtimaalaynin qofkaas gaalnimo laguma xukumi karo lianna shay muxtamal uu ku dhex jiraa ninkan kitaabka istiqaatada baxdi noocaas oo kale uu ku leeyahay waxyaabaha marka waxaa ka mid noqon karo qofku siduu u yiraahdo rasuulka matalan ari buu raaci jiray haddii la dhaho eh, nebigu ari waa raacay soo maha waa sax mararka qaar qofka naqsiba u dhihi karaa oo wuxuu dhihi karaa marka fii maqaamin fii maqaami tanaqus haddii uu ku keeno ama siyaaq noocaas oo kale waa ku gaaloobaa haddii uu yidhaha nebigu saas reer baadiyu ahay muxuu ogaayo kale hadduu yidhaahdo ariguu raaci jiray waa cay midaas oo kale haddii siiradiisa laga sheekeynayo ka waran marka nebigu ariguu raaci jiray qof uu yidhaha a nebigaa cay ku sheegtay maa la dhahay maa la dhahay waxyaabahan marka dadaan iimaan iyo kufri kale fahmaynin macaanidooda iyo ama dad aan wax isaga ama dad uun dad iska daba taagane laga yaaba iyagu diinkoodu ou yahay uun qof uun ku daba dheganow uun yacni macno male taasna qofku daba dheganaanshihiisa iyo iyo qofka daba socoshadiisu baxdiga cilmiga labadaba ma ma qaadanayo baxdiga cilmiga waxaa fiican sida uu yahay un in loo raaco haddaad cid jeceshahay haddaad cid necab tahay ka daa waxaas baabulkaas marka yaflii thawbahu yastakhriju thawbahu maradiisa ama yufatishu thawbahu maradiisa ayuu fatashaaye marka waa fatashayay wasaq baa ku jirto ma ahan macnaheedu nacam ee waxayba kutusaysaa midaani nebigu inuu nadaafadda aada u jeclahayba nacam haddii uunan sidaas yeeli lahayn see nadaafadda uu u heli lahaa marka wayaxlubu shaatahu mana nebigu marka la leeyahay kaanat tafli ra'sahu injiraa ku jirtayna ma ahan nacam ayb falyiga un luqatan macnihiisu saas unbuu joogaa bis wayaxlubu shaatahu ridiisana waa maalanayay neefka ariga ah ridiisana waa maalanayay nabiga sal l slam dadka qaar marka ariga maalidiisu waa waa ceebsadaan oo naagaha maalaanay leeyihin ragga marka waa ka ashashaayaan marka nebigu saas ma ahayn waa tawaaduc badnaa ayb xadiidkan tirmidi baa soo saaray fi shamaa'il ayuu kusoo saaray abu yaclaana sidoo kale wuu soo saaray hada akhiruhu wallahu aclam wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed